alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed qaala almusanifu raximahu llah walawaluuna sinfaani taaratan yaslubuuna lafda alqur'aani maa dalla calayhi wa uriida bihi qolada hore sheekhu waa ka laba qolo soo sheegay oo qolona xagga macnaha una ay eegayaan dabeedna macaani sax ula muuqday ay aayadihii ku xambaarayaan qolana ay eegayso xagga lafdiga iyo wuxuu keensan karo haddii carabi ahaan loogu hadli lahaa macnaha uu keensan lahaa un inay iskaga fasirayaan marka qolada hore sinfaani waa laba qaybood buuhi taaratan yaslubuuna lafda alqur'aani maa dalla calayhi wa uriida bihi mar waxay ka siibayaan erayada qur'aanka maa dalla calayhi kuwa ku tusiyey bay ka siibayaan wa uriida bihi looga jeeday wa taaratan yaxmiluunahu calaa man lam yadulla calayhi marna waxay ku xambaarayaan calaa maa lam yadulla calayhi waxaanu ku tusin bay ku xambaarayaan oo alfaadda qur'aanku ama lafdiga qur'aanku aanu ku tusinaynin ayay ku xambaarayaan oo ku fasirayaan walam yurad bihi aan looga jeedin wa fii kila alamrayni labada arrinba gudahooda qad yakuunu maa qasaduu nafyahu aw ihbaatahu min almacnaa baatilan qad yakuunu xaqiiqee wuxuu noqon karaa maa qasaduu kay markaa u qasdeen wuxuu noqon karaa nafyahu diidmadiisa ay u qasdeen aw isbaatahu ama sugistiisa ay u qasdeen oo min almacnaa macnaha ka midi baatilan baatil buu noqon karaa yacni waa waxay faa'idaynaysaa ixtimaal in wakhtiyada qaarkood ay saa noqon karto qad mudaaric gasha yacni taqliil baa u badan fayakuunu khata'uhum fayakuunu wuxuu noqonayaa khata'uhum khata'oodu fi daliili ay kaa'inan fi daliili mid daliilka ku sugan walmadluulu iyo mid macnaha ku sugan mid walba oo labada markaa mid walba inay ku gefaan macnaha ay sheegayaan iyo tafsiirka daliilka labadaba inay ku gefaan ayuu mar noqonaya waqad yakuunu waxaa kaloo uu noqon karaa xaqan marna xaq buu noqon karaa fayakuunu khata'uhum wuxuu noqonayaa gefkoodu fi daliili ay fii tafsiiri daliili daliilka fasiraaddiisa mid ku saabsan la fi lmadluuli macnaha markaa midaan ku saabsanayn khata'oodu macnahay sheegeen waa macno xaqa laakiin adillo kalaa ku tusisay ee deliilkani kuma tusin deliilkani macnaha kuma tusinaayo marka fasiraadda ay deliilkan ku fasirayaan waa qalad laakiin macnaha laftiisu waa sax marna macnuhuna waa qalad tafsiirka naska lagu fasirayaana waa qalad labaad adulumaatun bacduha fawqa bacd wa haadaa kamaa annahu qad waqaca fii tafsiiri alqur'aan kaasi siduu ugu dhacay khata'a caynkaasoo kale ihi ee marna tafsiirka deliilka keliya lagu gefaayo laakiin macnuhu saxan yahay marna macnahana lagu gefeeyo tafsiirka deliilkana lagu gefeeyo siduu qur'aanka ugu dhacay fa innahu waqaca aydan fii tafsiiri alxadiis khata'aasi waa ku dhacay lagu noqoye fii tafsiiri alxadiisi tafsiirka xadiiska isagana waa ku dhacay kama anahu qad waqaca fi tafsiiri alqur'aani fainahu waqaca ayda fi tafsiiri alxadiid faaladiina akhta'uu kuwa markaa gefay fi daliili daliilka fasiraadda la fasiraayo ku gefay waalmadluuli iyo macnahana ku gefay oo macaani baatila intay ictiqaadeen oo qaateen haddana nusuustii ku duldejiyey oo sidaa ugu fasiray mithlu tawaa'ifa waa sida kooxo min ahli lbidaci ahlubidaca ka mid a ictaqaduu madhaban waxay ictiqaadiyeen madhab iyo waddo ay ku tageen iyo ra'yi oo yukhaalifu alxaqa khilaafaayo xaqa xaqaasoo aladii calayhi lummatu ummaddu ay ku sugan tahay alwasatu ummadda khiyaarta cuduusha ah ee qumman ay ku sugan tahay aladiina laa yajtamicuuna calaa dalaalah kuwaasoo aan ku kulmaynin baadi aan isku waafaqayn ka salafi lummati wa a'immatiha sida ummaddan salafkeedii saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii qarniyadii saddexda ahaa iyo wa a'immatiha imaamyaalkeedii oo kale xaqii ay ku sugnaayeen ummadda wasadka ah ee aan baadi isku waafaqaynini ay isku waafaqsanaayeen inuu xaq yahay ayna kuna sugnaayeen madhab iyo ra'yi khilaafaaya ayay ictiqaadeen dawaa'ifta ahlulbidaci wa camaduu waxay u qasdeen ila alqur'aani qur'aankay u qasdeen fa ta'awwaluhu calaa aaraa'ihim qur'aan iyo qur'aan labada mid walba waa la odhan karaa qura'da sabcada qaarkoodna mawdic kastoo alqur'aan ay ku soo aroortay waxay akhriyeen alqur'aan marka qiraa'adka sabcada qaarkood baa akhrinaya mawaadicda ay qur'aanka ku soo aroortay oo dhan in qur'aan la akhriyo alqur'aanu la akhriyo waana weji luqada carbeed bannaan shay kastoo qur'aanka la akhriyey oo qiraa'a ahaan qiraa'a saxiixa lagu akhriyey ahaanna waa u bannaayey kullu maa jaaza qur'aanan jaaza eh, carabiyatan walaysa kullu maa jaaza carabiyatan jaaza qur'aanan wax kastoo qur'aannimo u bannaanaaday in loo akhriyaa carabi ahaan in loogu hadlaana waa bannaanta laakiin wax kastoo carabi ahaan in loogu hadlaa ay bannaan tahay macnaheedu ma aha qur'aannimo in loo akhriyaa inay bannaan tahay wa camaduu ila alqur'aani waxay u qasdeen qur'aankii bay u qasdeen fata'awwaluuhu way awileen qur'aankii calaa aaraa'ihim ra'yiyadooday ku awwileen waxay ku awileen oo ku xambaareen siday iyaga markaa ula muuqateen ra'yigooda iyo madhabkoodu uu yahay ayay ku awileen taaratan yastadilluuna biaayaatin calaa madhabihim mar waxay u deliishanayaan aayado qur'aana ayay madhabkoodiiyo iyo ra'yigoodii iyo dariiqadooda qaldan u deliishanayaan walaa dalaalata fiiha wax tusin la yidhaahdaana uguma jirto aayadda yacani deliil uguma jiro aayadahay u deliishanayaan wax deliil uguma jiro wa taaratan yata'awwaluuna marna waxay ku awilayaan oo ku fasirayaan maa yukhaalifu madhabahum adilada khilaafaysa madhabkooda iyo dariiqadoodiiyo si ay ugu ictiqaadsan yihiin adilada khilaafsan iyo aayadaha khilaafsan waxay ku fasirayaan waxay ku awilayaan bima yuxarifuuna bihi waxay ku beddelayaan alkalima can mawaadicihi kelmadaha ay kaga beddelayaan oo kaga doorinayaan meelihii yacni meelahoodii ay kaga beddelayaan sheekhu wuxuu tilmaamayaa raximahullah kuwa xagga macnaha uun eegayaa oo intay macno ictiqaadiyaan dabeedna doonaya inay adilada la doontaan oo adilada ku fasiraan oo ku xambaaraan mar waxay sameeyaan lafdigii qur-aanka ayay waxay ka siibayaan wuxuu tusiyey oo looga jeedo markay lafdigii ka siibaan wuxuu tusiyey waxaa dhici karta waqtiyada qaarkood inay sameeyaan tafwiid masalan oo kale waxay u qabaan sifaadka inaanay ilaahay u sugin bay qabaan oo waxay isleeyihiin tashbiih baa ka dhalanaya haddaa sifaatka ilaahay sugtaan markaasay calaa sabiil mithaal waxay soo marayaan aayaadkii sifaatka sheegayey wa yabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam markaasay waxay odhan ilaahay weji ma laha laakiin lafdigan waxaa looga jeeday ilaahay isaga ayaa garanaya laakiin naqta cana daahiraha hayru muraad wa ahlu tafwiid lmutlaq daahirkeedu inaanu muraad ahayn oo aan looga jeedin waa qatcinaynaa laakiin macnaha looga jeeday waa ka gaabsananaa ilaahay baa og waa ahlu tafwiid almutlaq dalaladii nasku waxay ku tusisay waa ka siibeen markay ka siibeen iyagu kuma xambaarin macno macnihii xaqaa markay ka siibeen ayay dabeedna waxay yidhaahdeen macnaheedana mid aynu garanayno maa marka yaslubuuna lafda alqur'aani maa dalla calayhi wa urida bihi alimaam nawowi markuu sheegaayo raximahullah axaadiista sifaatka ku saabsan markuu soo maro fii sharxi saxiixi muslim wuxuu odhanayaa hada alxadiisu min axaadiisi sifaat aad buugu celceliya xadiiskani marba kuu joogu odhanayo axaadiista sifaatku ka mid yahay walinnaasi fiihi madhabaan madhab salaf wa madhab alkhalaf dadkuna laba madhab bay ka leeyihiin madhab salaf iyo madhab alkhalaf labadaa madhab bay ka leeyihiin madhab salaf waa in waxa weeye laga gaabsado oo cilmiga markaysaga markaa axaadiistan looga jeedo macnaha looga jeedo cilmigooda in ilaahay loo bandhigo laga gaabsado oo in loo tafwiidiyo yacnii ilaahay haddana intaa kuma daayo wuxuu yidhahdaa wanaqtacu ana daahiraha hayru muraad waxaanu qadcinaynaa inaan daahirkeeda looga jeedo markaa salafkii wuxuu u nisbeeyey altafwiid lmutlaq ayuu u nisbeeyey markaasuu dabeedna markaa madhab ulkhalafna uu sharxayaa inay taawiil tahay buu sidaa sharxaya inkastoo imaamu nawowi akhiiran la sheegay risaalo uu qoray oo awaakhir xayaatihi u allifay oo uu sifaadka ka maraayo madhab salaf risaaladaasna waxa weeye dhowaan baa la taxqiijiyey waana la daabacay waana risaalo matbuuca risaalada caynkaasi waxa uu markaa marayaa siduu sharaxiisa saxiixu muslim aanu ku marin ayuu maraya caalimkana qowlkiisa dambe ayaa markaa loo ictibaariyaa inay tahay madhabtiis in qowlka dambe madhabuu yahay hadduu laba qowl masalada ka soo kala maro ka dambe ayaa loo nisbeeyaa aya ka hore wuxuu noqonayaa kalmarjuuci canhu wa qowlu man canhu ruwi qowlaani mu'aharun id yatacaaqabaani almuhim qolyahaas qaar lafdigii qur-aanka waxay ka siibayaan macnuhu ku tusiyey dabeedna waxay la imanayaan tafwiid mutlaq ayay la imanayaan qolada labaad waxay ku xambaarayaan alfaaddii qur'aanku waxayna ku tusinin bay ku xambaarayaan oo waxay samaynayaan ta'wiil faasid ah bicibaara asax taxriif bay noqonaysa waayo erayga ta'wiil ijmaal baa ku jira oo haddaan qaydi la raacin faasid la raacin erayga ta'wiil wuxuu aqbali karaa mid xaq iyo mid baatila waayo ta'wiil xaqa jira wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waa ta'wiil xaqa dalika khayrun wa axsanu ta'wiila waa ta'wiil xaqa hal yanduruuna ila ta'wiilah waa macno xaqaa loo jeeda allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil xadiiska markaa nabiga sala allahu aleyh wasalam oo cabdullahi bnu cabbaas ugu ducaynaayey inuu ilaahay ta'wiilka baro allahuma faqihu fi ddiini wacallimhu ta'wiila marka ta'wiilka waxaa ka mid mida ah mid xaqa iyo mid baatila ka mid a ah. laakiin ataawiil faasid ama ta'wiil baatil marka la yidhaahdo iyadu waa caddahay kii xaqa ahaa inaan loo jeedin laakiin taxriif haddii la yidhaahdo iyadu waa ka fiican tahay isticmaalka ta'wiil la isticmaalayo waayo dhaleecaynta taxriifka la dhaleecaynaya qur-aankay ku sugan oo ilaahay wuxuu ku dhaleeceeyey yahuudda yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih inay taxriif samaynayaan baa ilaahay sheegay afatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqun minhum yasmacuuna kalaama allahi huma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuh wahum yaclamuun marka taxriifka dammigiisa iyo dhaleecayntiisu waxay ku sugan tahay qur'aanka ta kale ijmaal kuma jiro marka waxay samaynayaan qoladaas markaa wa taaratan yaxmiluunahu calaa maa lam yadulla calayhi walam yurad bihi waxaanu ku tusinin lafdiga qur'aanku aan looga jeedinna ayay ku xambaarayaan oo ku fasirayaan oo sidaynu sheegnay inay qaarkood ku fasireen falmudabbiraati amran in looga jeedo arwaaxda awliyada macnaha baatilka markay ictiqaadiyeen inay aayaddii taxriifiyaan oo macnaha la doontaan oo ku fasiraan bay dooneen waana taxriif daliilkii la taxriifinayo wey waxaa la mid ah aayaddii sheekhu ibnu cuthaymiin uu yidhi qaarkood baa u daliishanaya yacni tawasulkii baatilka ahaa oo ilaahay waxa uhi ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah wabtaguu ilayhi alwasiila marka wasiiladu waa wax rabbi loogu dhowaanaya yidhaahdeen marka waxay u fasirteen istiqaasada amwaadda iyo waxyaalaha ay samaynayaan iyo tawasul biljaah ashyaada noocaas oo dhan inay waxa weeye ku aayadda ku xambaaraan marka aayaddu waxayna ku tusin bay ku xambaarayaan waayo ahlucilmigu waxay tilmaameen wabtaguu ilayhi alwasiilata waxaa looga jeedaa altaqaruba ilayhi biaacatihi yacni in allah loogu dhowaado taacada la ateecayo waalcamali bima yurdiih iyo camalka la samaynaayo wax ilaahay raalli gelinayo la samaynaayo siday salafku ku fasireenna waa saas ibnu kasiirku markuu macnaha sheego una ka soo naqliyo bacdu salaf inay saa ku fasireen oo taabiciinta qaar iyo ka soo raro ayuu wuxuu odhanayaa in macnaha lagu fasiro wax khilaafi kuma jiro yacni waa ijmaac wasiilada aayadda looga jeedaa inay tahay in allah loogu dhowaado yacni taacada la ateecaayo iyo samaynta la samaynaayo wax rabbi raalli gelinaya yacni aliman walcamal asaalix bay lagu ururin karaa waxaa soo gelaysaa waxaan aayaddu ku tusay in lagu xambaaro in waxa weeye lagu fasiro macno sidiisa xaq u ah laakiin aayaddan khusuuskeeda ayna ku tusin iyaduna waa ka mid calaa sabiil mihaal waa in la yidhaahdo wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam ilaahay weji ma laha waxaa loo jeedaa daataa loo jeedaa wejhigee nasku sugayna la nafiyo bal yadahu mabsuudataan la yidhaahdo gacmo ma lahee qudraa loo jeedaa ama nicmaa loo jeedaa raxmada adilada sheegaysa la soo maro oo dabeedna la yidhaahdo in allaha laa yarxam ilaahay ma naxariistee waxaa loo jeedaa nicmayn ama samafal ama iraadat alincaam ama iraadat alixsaan macnihii nasku sheegay nafinayaan alraxmaan alraxiim markay fasirayaan waxay odhanayaan waa ka samafala waa ka nicmeeya waa ka inuu samafalo doonaaya waa ka inuu nicmeeyo doon afartaa mid bay ku fasirayaan almuxsin almuncim muriidu alincaam muriidu alixsaan waxay leeyihiin raxmad kuma fasirayno ilaa zimkeedaynu ku fasirayno raxmaddu waa maxay waa qalbi jilaac bay odhanayaan markaasay isweydiinayaan odhanayaan ma ilaahay baynu ku sifaynaa qalbi jilaac markaasay odhanayaan xaasha laakiin raxmaday sidaa ku fasirayaan raxmaday makhluuqa ka arkeen bay markaysaa markaa ku fasireen sifada ilaahayna waa sifo isagu la gaar yahay marka shaahidka inay ku eegaan ma ah waxay makhluuqaadka ka arkeen marka raxmadda xagga bini aadamka ay ku yaqaaniin hadday macnaha laasimsanayso raxmada ilaahay loo isnaadiye loo tiiriye rabbi lagu sifeeyey ee ilaahayna isku sifeeyey macnahaasi kama dhalanayo macnahaasi kama dhalanayo labada xaaladood mar walba wuxuu noqon karaa macnaha ay u jeedeen inay nafiyaan ama ay u jeedeen inay sugaan mid baatiluu noqon karaa wa fii kila alamrayni qad yakuunu maa qasaduu nafyahu aw ihbaatahu min almacna baatilan waxaanu noqon karaa macnuhu inaanu baatil ahayn laakiin xambaaristay ku xambaarin ay marka tahay qalad marka wuxuu noqonayaa marka macnuhu baatil yahay daliilkiina lagu xambaaray laba qalad inuu meeshii soo galay mar macnihii baa khaldan oo aan sax ahayn mar labaadkana tafsiirka daliilka lagu fasiraya lagu xambaarayaa khaldan marka waa khalad khalad korsaaran marna waxaa jiri karta macnuhu inuu sax yahay oo xaq yahay laakiin tafsiirka daliilka lagu fasirayo ayaa khalad ah markaana wuxuu noqonayaa in waxa weeye madluulka oo macnaha ahi inuu sax yahay oo xaq yahay laakiin tafsiirka deliilka lagu fasirayo macnahaas inay tahay mid baatila oo ansax ahayn qaarkood ka misaalinno waxyaalaha mucaasirka ee la yaqaano ee baatilka ah dadka qaarkood dimuqraadiyadda waxay u qabaan wax fiican inay tahay bay u qabaan ana wax gaala la timi sharcigana ka hor imanaya weeyaan markaasaa qaar waxay doonayaan inay yidhahdaan dimuqraadiyaddu waa shuuradii islaamku sheegay saw ilaahay ma odhan wa amruhum shuuraa baynahum marka macnaha caynkaas ah oo dimuqraadiyadda la yidhaahdo in la yidhaahdo aayadda lagu fasirayaa waa khalad waayo waxyaalo badan oo baatila ku jira oo waxay ku dhisan tahay xukmu shacbi bishacbi yacni shacabka shacabka xukumaya sharci kasta iyo wax kasta waxay leeyihin waa loo codaynayaa haddii waxaasi codkii akhlabiyada helo oo majoratigu ay doortaan waxay ka dhigayaan markaysagaa mid saxan hay-ad baa la yidhahdaa sharci dejin iyagaa u xaq leh oo xaq loo siiyey iyaguna xaq isu siiyey inay sharciga dejiyaan waxay doonaan xaaraantinimayn karaan waxay doonaan xalaalayn karaan dee taasi waa baatil in alxukmu ila lilaah xukunku allahunba u sugnaaday waxaan rabbi fasixin oo aan sharciga laga haysan cid waxa weeye sharcigayn kartaa ma jirto ilaahay wuxuu ihi am lahum shurakaau sharacu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi illah bacdu nnaas waxay doonaan haddaba della inay sharciga uga helaan waxaas markaasay waxay odhanayaan sow ilaahay ma odhan wa amruhum shuuraa baynahum mu'miniinta dhexdooda arrinkoodu waa shawris iyo katashad ay ka tashanayaan shuurada islaamka lagu yaqaanayo dimuqraadiyaduna waa kala durugsan yihiin shaqo isku male laba shay oo shaqo iskule ma almuhim macnayaasha baatilka inta la soo qaato in aayaadka la doono in lagu fasiro waa mid waxa weeye khalada weeye macno saxa oo aan aayaddan looga jeedin laakiin adillo kale ku tusisay laftiisa daliil aan ku tusin in lagu fasiro oo lagu xambaaro iyaduna waa khalad oo lima khalaqtu biyadaya waxay ku fasirayaan bacdulmucadila sida ashaacirada iyo waxay ku fasirayaan in looga jeedo yadaynka in qudro looga jeedo laakiin qudro in ilaahay lagu sifeeyaa waa sax ama daatayn ilaahay lagu markaa sheegaa waa sax wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam wejhi daataa looga jeedaa bay yidhahdeen daata inuu allah u sugnaatay daato lahu daatun laka dawaati waa sax laakiin tafsiirka naska lagu fasiraya waa qalad wahaakada sidaasoo kale oo qur'aanka khata'a looalagaga dhacay tafsiirka qur'aanka tafsiirka xadiiska laftiisana waa ku dhacay oo dadka qaarkood baa markaa sidaasoo kale sameeyey oo inay tafsiirkii xadiidkana sidaasoo kale ku sameeyaan ama taxriifiyaan waa dhacday macnahay ku xambaarayaan ha ahaado macno baatila ama ha ahaado macno xaqa dabeed sheikhu wuxuu yidhi kuwa markaa deliilka iyo madluulka labadaba ku khata'ay waa sida kooxo ahlubidaca ka mid a ah, oo intay ra'yi iyo madhab ictiqaadiyeen madhabkaasoo khilaafsan xaqii ay salafka iyo ciddii dariiqooda raacday ku sugnaayeen khilaafsan ayay waxay ula qasdeen aayaadkii qur'aanka oo dabeedna markaasay ra'yiyadoodii iyo madhabkoodii ku fasireen mar waxay deliishanayaan aayaad bay u deliishanayaan aan u deliila ahayn ayay madhabkooda u deliishanayaan aayaadkana waxaa laga yaabaa nowcan maa tashaabuhu inuu ku jiro qadar tashaabuhu inuu ku sugan yahy masalalo kale waxay deliishanayaan hadday yihiin kuwa u qaba ahlulkabaa'irku inay naarta ku waarayaan sida muctasilada khawaarijta waxay deliishanayaan aayaadka sheegaya khuluudka waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu aacadda lahu cadaaban cadiima markaase waxay odhanayaan ilaahay wuxuu sheegay ruuxa qof muumina badrheedh u dilaa inuu naarta ku waarayo ilaahay soo ma odhan khaalidan fiiha war ma yidhi ilahay mise ma odhan waa yidhi marka la yidhahdo haddaa maxaad nugula doodaysa hadduu yahay qolada khawaarijta waxaa laga yaabaa aayaadka ama axaadiista qaarkood inay deliishadaan iyagoo ka daliishanaya dadka ahlulfisqiga ama ahlulkabaa'irka inay gaalo yihiin sida axaadiista sheegaysa bacdu almacaasi kufriga ku magacaabaysa sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun isnataani fi nnaasi huma bihim kufrun atacnu fi nnasabi wanniyaaxatu cala almayit xagga aayaadkana waxaa laga yaabaa inay deliishadaan waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allaahu faulaa'ika hum lkaafiruun dabeedna ay u deliishadaan inaana tafsiil lahayn oo wada kufri akbara tahay ahlu sunna waljamaacana waxay isla ogol oo isku waafaqsan yihiin inaan masaa'ishaasi itlaaqeeda ahayn dadka ahlulkabaa'irka ahina aynan ku waaraynin naarta khuluud abadiya saas aawadee waxay ku xambaareen adilada oo khuluud sheegayso aayaat iyo axaadiisa waxay yidhaahdeen waa khuluudun duuna khuluud kamaa yuqaalu kufrun duuna kufrin waa khuluud khuluudkii weynaa ka sokeeya sida loo yidhaahdo kufrun duuna kufrin ayaa waxaa loo odhanayaa khuluudun duuna khuluud ama ay qaar ka cabiraan waa khuluudu ahli alkabaa'ir laa khuluudu ahli lkufr tacbiirka qaar kale ka cadbiran wa muksi tawiil waxay u tegaysaa macnahaas oo in khuluud abadiya aynay ahayn ama waxay kaga jawaabeen in la yidhaahdo weji kale waxaa lagu xambaarayaa arrinkani waa sabab keensan lahaa ama keensanaya waaritaan naar lagu waaro oo calaa sabiili abadiya loogu waaro lowla almaanic haddaan maanic jiri lahayn waxaa jira asbaab iyo mawaanic baa jira iminka dhaxalku wuxuu leeyahay sabab asbaab buu leeyahy waxaanu leeyahay mawaanic asbaabta dhaxalka waxaa ka mida ah zawjiya waxaa ka mid a ah asbaabtii marka waxaa dhaxalka yacni qaraabanimadii baa ka mid a ah. tii yacni keensanaysay dhaxalka marka waa sabab lilirsi isagoo uu jiro ayaa waxaa dhici karta sababtii inay musababkii keensato waxaa diidi karaa maanic meesha inuu yaallo laba ruux oo isdhalay ayaa waladku inuu waalidkiisii dhaxlo waxaa u diidi kara maanic sida ikhtilaafu diin diintooda kala duwan laa yarisu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima ama waxaa diidi karaa qatli haddii waladku uu dilo waalidkiisa ma dhaxlaayo alqaatilu laa yaris markaa saasoo kale waxaa la odhanayaa dembigani waa sababun lilkhuluud haddii aanu jirin maanic u diida inuu ku waaro aanu jirin waa ku waarayaa maanica u diidaya inuu ku waaraana waxay tahay waa asluliimaan inuu haysto asalkii iimaanka waa inuu ka laalaado haysto laakiin asluliimaan hadday u baaqi tahay fisqi wax kastaba ha sameeyee kuma waaraayo naartii waa jawaab fiican culamada qaarkoodna ay kaga jawaabeen ilaa toddoba jawaabood bay culamadu sheegeen amaa kufriga adilada sheegaysa waxaa jira kufrun duuna kufrin iyo kufru akbar kufri akbar iyo kufri ka sokeeya marka almuhim nas haddii lagu arko erayga kufri ma aha ilaaba ilaa inuu mutacayinu yahay kii akbarkaah in looga jeedo waayo cala sabiili mihaal sibaabu lmuslimi fusuuqun wa kufrun kufrigaa loogama jeedo kufri akbar oo milladda bilkuliya uu kaga baxaayo waxaana u daliila iyadoo ruuxu uu ruux muumina uu dilay oo badrheedh u dilay ayaa haddana ukhuwadii iimaanku inay u baaqi tahay la sheegay faman cufiya lahu min akhiihi shay un faatibaacun bilmacruuf ukhuwada la sheegayaana waa walaalnimadii iimaanka ta kale dilka la yidhi ha la dilo waxaa loo dilayaa qisaas saas aawoodee qaraabadii meydka la door gelinaya hadday cafiyaan dilkaasi waa ka dhacaya haddii gaalnimo loo dilaayo qaraabada meydku dilkaa kama cafin kareen waayo man baddala diinahu faqtuluu nebigu wuxuu uhi sala allahu alay wasalam ka diintiisa beddela oo ka noqda dila baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam oo ta kale iyadoo ikhtitaalkii jiro isdilkii jiro ayuu ilaahay ku sheegay inay mu'miniin haddana yihiin wain aa'ifatani min almu'miniina qatataluu yani iqtitaal baa jira waa isdilayaan haddana maca daalik waxaa lagu sheegay labada qoloba mu'miniin ahlulcadliga iyo ahlulbaqyiga labadiiba iimaan waa lagu sheegay marka halkaa waxaa ka muuqata kufriga in loo jeedo kufrun duuna kufrin ee kufri akbara aan loo jeedo wuxuu yidhi sheekhu wa min haulaai firaqu alkhawaariji walrawaafid waljahmiya kooxahaasay ka mid ahaadeen ama kuwa aynu soo sheegnay ee macnaha baatilka intay ictiqaadiyeen haddana qur-aankii la doonanaya ku fasiraya bay ka mid ahaadeen firaqu alkhawaariji kooxaha khawaarijta iyo waalrawaafidi kooxaha markaa raafidada marka ah oo qolo shiicada ka mid ah iyo waljahmiyati qolada jahmiyada waalmuctasilati kuwa muctasilada la yidhaahdo waalqadariyati kuwa qadariyada ee qadarka nafyinaya waalmurji'ati kuwa murji'ada la yidhaahdo iyo wa gayrihim yacni kayrkooda ahlulbidaca ka mid ah wahada hada kalmuctasilati kaasi wuxuu ahaaday sida muctasilada masalan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye fa innahu min acdami annaasi kalaaman wa jidaalan waxay ka mid yihiin kuwa dadka ugu weyn bay ka mid yihiin xagga hadalkiiyo doodda iyo asraarka waqad sannafuu waxay qoreen tafaasiila tafaasiir bay qoreen calaa usuuli madhabihim waxay ku qoreen usuushii madhabkooda asalladii madhabko madhabkoodii iyo ictiqaadkoodii iyo dariiqadoodu ay ahayd iyagoo ku soconaya ayay kutub tafaasiira allifeen mislu tafsiiri cabdiraxmaan ibni kaysaan waa sida tafsiirka uu qoray cabdiraxmaan ibnu kaysaanka la yidhaahdo ee muctasiliga ahi alasami oo alasam la odhan jiray haatay culamada qaarkood ay yidhaahdeen kaana asama cani ilxaq xaqu ka dhegala'aa bay yidhahdeen shaykhi ibraahiima ibni ismaaciila bni culayata ibraahiim ibnu ismaaciil oo ibnu culaya markaysa markaa inankiisii yacni u sheikh ahaa alladii kaana yunaadiru ashaaficiya ibraahiim ibnu ismaaciil kaasoo shaafici la murmi jiray waa ninkuu shaafici yidhi wax kasta waa isku khilaafsanna xataa iqraarka shahaadada aannu qirayno baanu ku kala duwanna oo isku si uma qirayno aabbihii waa shiikh sunni ah laakiin isagu waxa weeye waa jahmi aabbihii ismaaciil ibnu culaya la odhan jiray xogaha ibnu culayana waa karaahiyeysan jiro oo islaam baa loo nisbaynayaa waa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam saas aawadeed karaahada uu karaahiyeysan jiray culamada qaar waa ka tawarruci jireen inay way ka xalaal miiran jireen inay yidhahdaa ibnu culaya sida shaafici oo kale waxaanay ka baqi jireen haddayna ibnu culayo odhan in la garan waayo markaasuu shaafici wuxuu odhan jiray markuu yidhaahdo ismaaciil ibnu ibraahim xaddasanaa ismaaciil ibnu ibraahim aladii yuqaalu lahu ibnu culaya kaasoo ibnu culaya lagu sheego aladii kaana yunaadiru shaaficiya marka asamkaasi wuxuu u sheekh ahaa ibraahiimkaas wa mithlu kitaabi abi caliyin aljubaa'iyi iyo sida kitaabka abu caliyin aljubbaa'i kitaabkiisa uu qoray ee isaguna tafsiirka waa ninkii sheikha u ahaan jiray abulxasan ashcari oo afartanka sane la joogay firqada jubbaa'iye la yidhaahdo muctasilada ka midana u ahaa ra'siga u ahaa ama sheikha u ahaa waxaa la yidhahdaa abu cali maxamed ibnu cabdilwahaab aljubaa'iyu baa la yidhahdaa watafsiir alkabiiri iyo sida tafsiirkii weynaaye lilqaadi cabdiljabbaari ibni axmed alhamadaani tafsiirka weyna u alifay cabduljabbaar ibnu axmed alhamadaani waxuu ka mid ahaa ru'ustii ah eh, muctasiladu ka mid ah nusakha qaar cabduljaabir bay qorayaan waa khata matbaci ah waa cabduljabbaar nusakha qaar waxay qorayaan alhamdaani oo daalka dhibic ma saarayaan waana khalad waa hamadaani waxaana kala duwan hamdaani iyo hamadaani hamdaan waa nisbatun ilaa qabiila ayaa hamdaan la yidhaahdaa haddii daalku bilaa dhibic yahay miimka waa in la reebaa hadduu daalku dhibici leeyahay waa nisbatun ilaa beled dhul baa loo nisbo sheeganayaa hamadaan la yidhaahdo miimkana waa la kor dhigaya marka waa alhamadaan waljaamici licilmi alqur'aan iyo kitaabka kulminaaya cilmulqur'aanka licaliy bni ciisa alrumaani isaguna waa nin kaloo muctasile waalkashaafi liabilqaasimi azamakhshariy iyo sida kitaabka kashaafka la yidhaahdo oo abilqaasim uu leeyahay azamakhshari maxmuud ibnu cumar ayaa la odhan jiray fa haaulaa'i wa amhaaluhum ictaqaduu madaahib almuctasila kuwa iyo qaar kaloo la midiba waxay ictiqaadiyeen madaahibtii muctasilada ictiqaadiyeen kutubtay allifeenna waxay ugu doodeen si ay madhabta u waafajin lahaayeen wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximahullah yacni firaqa ahlubidaca uu qaybo ka mida ka tusaaleeyey inay dariiqadaa ku socdaan oo waxay doonaan qolo waliba ictiqaadkooda inay deliil uga raadsadaan qur-aanka iyo xadiidka nebiga sala allahu calayh wasalam ay hadday dadka ku yidhaahdaan daliil kitaabka ilaahay ka mida ama sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam ka mida ma haysanno dadku waxba ka dhagaysan maayaan mana raacayaan marka waa inay waxoodii u yeelaan sibqa sharciya oo ay u nisbeeyaan sharciga oo ay sharciga doonaan inay uga maydhax diirtaan oo ay doonaan adilla inay kala soo baxaan oo istidlaalaad sameeyaan oo ay doonaan waxa loo deliishaday lagu radinaayo inay ka jawaabaan siyaalaha caynkaasa waa sameeyaan saas aawadeed ahlulbidacu laba dariiqay sameeyaan labadaasi waa maxay adilada waxooda ka hor imanaysa ee burinaysa laba dariiqay ka sameeyaan labadaasina waxay tahay inay qariyaan oo aynay sheeginoo xaalayn milicsanna oo ay kaba jeestaan adilada ka hor imanaysa madhabkooda ama inay taxriifiyaan oo macno gees kale u qalloociyaan labadaa dariiqay sameeyaan ilaahay qur'aanku ku sheegay wa in talwuu aw tucriduu fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiiraa waa layi iyo icraab layi waa maxay waa layu acnaaqi nusuus ilaa maa yuwaafiqu ahwaa'ahum nusuusta qoortooday leexinayaan oo u qalloocinayaan wax hawadooda waafaqayaan macnahay ku tusinaysay intay ka soo weeciyaan way xag kale u dabbaalayaan waa layi dariiqada kalena waa icraad waa inay ka jeestaan saas aawoodee adilada ka hor imanaysa marka xataa taxriifku ku adkaado waa ka jeesanayaan mana soo qaadayaan waana qarinayaan in xataa la soo qaadana waa ka hataarayaan waxay jecel yihiin inaan la sheegin oo aan la soo qaadin adiladaas wakhtiyada qaarkood waxay ku xambaarayaan macnayaal baatilnimadiisu iska waadix tahay ayaa laga yaabaa inay ku xambaaraan marka hadda is odhanaysaa talow siday macnaha noocaas ugu soo dhacday inay yacni ku hadlaan oo yidhaahdaan naskan saasaanu ku fasiran calaa sabiili mithaal kitaab weyn oo kutubta tafaasiirta ee loo ictimaado ka mida oo mashaaikhda ashaacirada sheikh ka midi qoray ayaa markuu fasirayo aamintu man fi samaa iyo am amintum man fi samaa ayuu ta'wiilaadkii lagu awili jiray ee qolyahaas sifatu alculuwi ilaahay daat ahaan inuu u korreeyo aan qabin ee ictiqaadka xaqee masalada ku saabsan ka weecday ta'wiilaadkii baatilka ay ku awili jireen intuu ku awilay ayuu wuxuu yidhi markaa aayadda waxaa lagu xambaarayaa sida ama sida ama sida wujuhdii wuxuu ku soo daray lagu xambaarayey aamintum man fi samaa marka lagu leeyahay waxaa lagula khitaabaya mushrikiintii markaa kamaa zacamtum baa loo jeedaa maaha in la isbaatinayo in allah fi samaa loo sugaayo waxaa loo jeedaa sidaa idinku u qabtaan haddaad mushrikiin tihiin miyaa ka aamin noqoteen a aamintum man fi samaa kaa u qabtaan yani annahu fi samaa kamaa zacamtum liannahum kaanuu mushabbiha buu yidhi mushabbihay ahaayeen marka fi samaa in la sugayo maahee waxaa lagula khitaabayaa siday iyagu u qabeen baa lagula khitaabayaa buui sheekhan sidaa odhanaya waa sheekh cilmi badan carabiyada marka isaga aada ugu fiican kitaab tafsiirana leh abuxayaan alandalusi kitaabkiisa albaxru lmuxiid ayuu tafsiirka aayadda saa ku odhanaya fi samaana adillo badan baa ku soo aroortay oo nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi alaa ta'manuunii wa ana amiinu man fi samaa wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa saxaabaduna mushabbihay ahaayeenoo waxaa lagula khitaabaya kamaa zacamtum baa looga jeeda miya ta kale nebigu sala allahu alayh wasalam waatuu yidhi inantii waa kii ku yidhi ayna allah qaalat fi asamaa qaala man ana qaalat rasuulu allah qaala actiqa fa innaha mu'mina waa u taqriiriyey iimaanna waa u qira iimaanna waa u qira waa kii xadiiskii kale ku soo aroortay ilaa kaana aladii fi samaa'i saakhitan calayha gabadhu marka ay ninkeeda diiddo ilaa kaana aladii fi samaa'i saakhitan calayha adillo badan baa ku soo aroortay fi samaa marka tafaasiirta qaarkood ama ta'wiilaadka qaarkood siday ugu xambaarayaane faasidka ah waxaad wakhtiyada qaarkood la yaabaysaa sidee macnaha noocaasi ay u aqbaleen inay ku xambaaraan aayadda kitaab kaleo tafsiir ah ayaa wuxuu soo marayaa tafsiirka aayaddii ilaahay uu yidhi latadkhulunna almasjida alxaraama in shaa allaahu aaminiina markaasaa in shaa allah waatay diidaan marka ahlubidaca bacdigood waa kuwa xaaraantinimeeya in iimaanka qofku uu yidhaahdo ana mu'minun in shaa allah haatay yidhahdaan ma bannaana shaki bayna noqonaysa saas aawadee shay muxaqaqoo la hubo in sha allahu lama raacin kara bay yidhahdeen madhabkaa baatilkaa buu marka hore qabay aayaddii buu soo maray tafsiirkeeda markaasuu odhanayaa in sha allahudan daritaanka lagu daray waxaa lagu xambaari karaa in jibriil ku hadlay oo dabeedna qur'aannimo loo sugay ama maxamed inuu ka hadlay ibnu abiiciz markuu radinaayo fii sharxi caqiidati taxaawiya wuxuu odhanayaa hada lmiskiin maskanada wuxuu u jeedaa maskana fi lcilmi maskanatulcilmi waa jirta inuu qofku xagga cilmiga miskiin ka noqdo markaasuu yidhi miskiinkani agtiisa qur'aanka waxaa ka mida ah, waxaan ilaahay ku hadlin ee jibriilu ku hadlay ama maxamed ku hadlay marka maxaamiisha qaarkood butlaankeed waa iska waadix waa mid iska caddah waxaa ka mida ah bu uhi kuwaa firaqa khawaarijta alkhawaarij waa firaq badan bay u qaybsamaan firaq badan ayaa u qaybsamaan khawaarij waxaa loo yidhi in manhajka xaqa ah iyo dariiqada xaqa ah ay ka baxeen oo saxaabadii iyo marka waxaa dariiqoodii waa mid ay khilaafeenoo markaysaga ka baxeen jamaacatulmuslimiinkiina waxa weeye waa ka baxeenoo yacni khuruuj bay iyagana ku sameeyeen shardi ma aha inay hub qaataan oo ay ku baxaan markaysa waxaa muslimiinta la dagaalamaan ama xaakim muslimo markaa jira inay la dagaalamaan khawaarijta uma shardi ah iyagaan weligood bixin bay noqon karaan khawaarij waayo alqacadiya nimanka la yidhaahdaa waa min firaqi alkhawaarij weligoodna iyaguma baxaan laakiin maadaama bixitaankii ay ictiqaadsan yihiin in lagu baxaa oo muslimiintii waxa weeye lala dagaalamo ay u qabaan inay tahay waxa mid lagu jihaadi karo oo lala dagaalami karo waxay yihiin khawaarij bay markaa noqonayaan walow weligood yaanay bixin xasan ibnu saalix ninka la odhan jiray ee culammada salafku aad u tacniyeen waxa lagu tacninayay waxay tahay xaakimka faasiqa ah waa lagu bixi karaa waana lala dagaalami karaa imaamadiisuna ma sugnaa laakiin weligii ma bixin culammaduna siday u dhaleeceeyeen uga digeen aad iyo aad bay u dadeen sufyaan athawri iyo a'immadii la midkaa weliba markaa nin cilmile baanu ahaa imaamulbukhaari saxiixiisu markuu ka hadlayo madaahibta masaa'isha qaarkood cidda ku tagtay ayuu wuxuu yidhaahdaa cidda sidaa ku tagtay waxaa ka mida ah, hebel baa ka mido ah, hebel baa ka mido ah, xasan ibnu saalix baa isaguna ka mid ah waa ninka madhabtiisa uu xikaayoonayo bukhaari ninka noocaasa aad bay culammadu ugu tacniyeen ictiqaadka uu masaladaa qabo maalin buu wuxuu soo galay sufyaan athawri isagoo masjidka ku jira oo tukanaya oo ooyaaya xasan bnu saalix markaasuu sidaa intuu eegu yihi acuudu billaahi min khushuuci inifaaq ilaahay baan ka maagalay khushuucda munaafiqnimada imaamu dahabi markuu sheegaayo wuxuu odhanayaa weligii ninkani ma bixin seefna ma qaadan cibaadada uu badan ee la iman jiray baa ilaahay ka koriyey oo ka ilaaliyey intuu baxo in la dilo oo kaga dhowra saasuu dahabi odhanaya cimraan ibnu xitaan ninka la odhan jiray waxa ahaa ra'sulqacadiya weligii isaguna ma bixin laakiin cidda baxdu ammaani jiray waana xayaysiin jiray u ahaa qacadiya maxaa loo yidhi waa nisba ila alqucuud fadhi baa loo nisbaynaya ya waa qaar fadhi ku dirirah oo iyagu waa koolkooliyaan ciddaa markaysagaa baxda ee muslimiinta ku jihaada ee iyagoo u qaba inay ku jihaadayaan la dagaalama waa ammaanaan oo waa koolkooliyaan oo waa daafacaan laakiin iyagu ma baxaan waa fadhi ku dirir qacadiya saasaa loo xafid ibnu xajar iyo culamada kale markay sheegayaan qacadiyada waxay leeyihiin waxa weeye waxaa loogu magacaabay qacadiyo yacni waxa weeye bixitaanka iyo dagaalka ay ammaanaan waana markaysa waxaa ka fadhiistaan markaa liqucuudihim cani ilxarbi inay dagaalka ka fadhiyaan haddana ammaanayaan baa qacadiya loogu magacaabo marka waa khawaarij qacadiya ah almuhim khawaarijtu firaq badan bay u qaybsamaan ictiqaadaadkana waxyaal badan ay ku kala duwan yihin baa jirta bacdunaas waxay moodaan waxa ka dhexeeya khawaarij oo dhan inay tahay inay ahlulkabaa'irka gaalaysiyaan laakiin warkaasi wax jira maa waayo khawaariji iskuma waafaqsana ahlulkabaa'irka gaalaysiinta la gaalaysiinaayo ha ahaado badankoodu kay ku sugnaayeen laakiin bacdu alkhawaarij ahlulkabaa'irka ma gaalaysiiyaan alibaadiya oo hadda cummaan madhabta rasmiga ahee yacni waxa weeye ilaa xagga dowladda muctarafka ka ah ay tahay ibaadiya niman la yidhahdaa cummaan haysta ahlu sunnuhu waa markaa la dhibaatay cagta hoostooda ku jiraan ilaa imaamada masjidkana looma dhiibaayo nimaan ibaado ahayn ilaa qadaaga ilaa maxaakimta ilaa markaysa marka waxaan yani inta yani yani laga la yidhahdo sharcigaynu ka qaadanaynaa kullu dalika waxa weeye madhabulibaadiya loo loo daba fadhiya wasiir madhabta qaabilsan baa jira oo la yidhahdo wasiiru aturaas alqawmi turaas alqawmi maxaa loo jeedaa madhabulibaadiya wasiirka markaysaa loo gaar yeelay iyo siduu turaaskaa u hirgelin lahaaye u soo saari lahaaye ibnu xasmi oo qarnigii shanaad noolaa markuu ibaadiyada ka hadlaayo oo uu sheego xagga maqrib iyo dhulkaas inay markaysaga ibaadiya joogto ayuu wuxuu odhanayaa walahum muftin fii cummaan mufti bay ku leeyihiin meesha cummaan la yidhaahdo muftigii ibnu xasmi sheegay weli waa joogaa maaha laftiisii bedelkiisii baa jooga oo khaliili ah muftigoodu hadda waa khaliili nin la yidhahdo waa ninka mar isqaadqaatay ee yidhi ibnu baas ila munaadaro masaaishan isku khilaafsanay haddaanu ibaadiyannahay anigu iyo idinku ya ibn baasna uu diiday mid xertiisa ka mida ah wuxuu idhi sheekh ayagu markuu shiikhooda yidhi markaysa kaalay aan munaadaroonne shiikhoodu waa ka baqay buui shiikhoodu waa ka baqay saybaani mise sayaabi magac noocaasa la odhan jiray ka maqaalka qoray fawsaan baa radinayey markaasuu yidhi diidmada uu sheekh ibnu baas uu diiday inuu khaliili kula ah, munaadaroodo fi lbilaadi asacuudiya waxay ahayd caynu lxikma waayo beledkani waxa weye waa beled sunnadu daahir tahay bidcaduna maqmuuca tahay marka waxa weeye haddii markaa si calana masaa'isha noocaasa lagaga hadlo dad badan bay fitno ku noqon kartaa dad badan oo ahlubidacina waa ku soo dhiiran karaan meeshay sunnadu daahirka tahayna ahlubidaca si daahira loolama munaadarado waa caynu lxikma laakiin hadday wax isla hayaan masaaisha la isku khilaafsan waa la garanayaa waxaa ka qoraan waxay yidhaahdaan waalculamaau lahum bimirsaad ta kale musanafaadka ahlucilmigu ku radiyeen oo weligoodba ay ku radin jireen waa qoran tahay ha ka soo jawaabaan yani maqaal markaysaa ah fiican ayuu fawsaan ku radiyey waxaynu u jeednaa qolada caynkaasee ibaadiyada la yidhaahdo ee ilaa mufti baanu haysannaa leh ya ee madhabta rasmiga ah ka ah yacni waddanka cummaan la yidhaahdo waa firqa min firaq alkhawaarij laba iskuma khilaafsana inay firaqu lkhawaarij ka mid yihiin mana qabaan ahlulkabaa'irka in lagu gaalaysiiyo cidda la timaada kutubulmaqaalaat walfiraqa eeg waxaa ku dawinan ibaadiyadu inay kabaa'irta ku magacaabaan kufru nicma laa kufru shirkin eeg alimaan liabu cubayd abu cubayd oo a'immadii salafka ka mida ayaa qoraya in ibaadiyadu ay qabaan yacni fisqiga ama kabaa'irtu inay tahay kufru nicma laa kufru shirkin alfarqu bayna alfiraq eeg alfisal fi lmilal wanaxal ibnu xasmi eeg kutubta kale maqaalaadkii firaqa ka hadasha eeg oo ruux u nisbeeyey ibaadiya inay qabto ahlu kabaa'irku inay gaala yihiin carha laga soo saaro lagama soo saaro bale waxay qabaan ibaadiyada caynkaasi masalatu xukmi bikayri ma anzala inay tafsiil leedahay waana min firaq alkhawaarij bay ka mid yihiin kitaab weyn oo tafsiirah ay leeyihiin oo kutubtooda muctamadkaa ka mid a ah, wasiiru turaasi alqawmina uu taabacay una aad iyo aad u ammaanay ayaan beri maktabadu yaallo aan tegey waqti aan khaliijka tegey imaaraadka dabeedna markaasaan waxa waxaweye soo saaray aayadda xukunka waxay ka yidhaahdaan markaasaa waxay qorayaan hadalka waa ka soo waa ka qoray ashridada qaarna naskii hadalkan ku soo naqliyey kitaabka magaciisa iyo markaysa marka waxaan yani safxadda uu kaga yaalla iyo ilaa maktabadda laga helayo intaba waa qoran laakiin hadda usluub fudud baaba jiro waxaaba laga yaabaa maktaba shaamila ah haddii laga baaro in laga heli karo hadda waxa weeye habab yani fudud oo dee wax markaysa markaa waxyaalo badan loo heli karo ayaa jira wuxuu qorayaa kitaabkaasi waman lam yaxkum bimanzala falaaika hum lkaafiruun waxaa looga jeedaa kufru nicma laa kufru shirkin markaasuu maraya masalada in tafsiil ku sugan yahay markaasuu odhanaya qolada sufariyada la yidhahdo waa qolo kaloo khawaarija ayaa waxay qabaan kufrigan inuu kufru shirkin inuu yahay markaasuu dabeedna odhanaya waa khaldameen markaasuu weliba cadhada uu u qabo uu nacdalaya lacanahumullah buu odhanaya khawaarijta qaar baa khawaarijtii qaar ku nacdalaysaa inay tafsiilin waayeen masalatu bacdi bacdii sunno u abtirsanayaana maanta waxay leeyihin tafsiil ma leh talo miyaa la isdaba maray alrawaafid waa qolo ka mida shiicada rawaafidna waxaa loogu magacaabay zayd ibnu cali bay ku soo urureen zayd ibnu cali ibnu xusayn ibnu caliy ibnu abi taalib markay u yimaadeen ayaa waxay weydiiyeen wuxuu abubakar iyo cumar ka qabo markaasuu wuxuu yidhi waa humaa wasiiraa jaddi waa labadii kaalmaynaayay awowgay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam labadii kaalmaynaayee u gargaarayay bay ahaayeen oo waa ammaanay markaasay dabeedna ka yaaceen markaasaa zayd ibnu cali wuxuu ku yidhi rafadtumuuni rafadtumuuni waa i tuurteen sidaasaa raafida loogu magacaabay raafida ayaa lagu magacaabay caqaa'id badanoo xunxunna waa leeyihiin waxyaalahan markaa qubuuraha in la dhiso iyo in markaa lagu dul ictikaafo la laasimo iyo in masaajidda laga dhigto iyo in lagu tawaafo iyo in xabaalaha loo xajiyo iyo in iyaga la gargaar weydiisto dadka markaa ku aasan oo layaga la baryo in xabaalaha laga barakaysto kullu daalika meeshay muslimiinta ka soo gashay waa raafida nimankaa xaggooda ayay uga timi waxyaalahaasina wax diinka asal ku leh ma aha mashaayikhdooda sheekh ka mid ah waa inoo keeni doonaa magaciise almufiid sheikha uu leeyahay waxa uu allifay kitaab la yidhaahdo manaasiku xaji almashaahid mashaahidda iyo xabaalaha sida loogu xajiyo manaasigtooda kitaab buu ka qoray wakhti horena waa noolaa afar boqol iyo saddex iyo toban markay hijiradu ahayd ayuu dhintay waayo haqibu lacasriha wakhtigaasuu allifayaa sidii xabaalaha loogu xajin lahaa uu kitaab ka qoraya markaa caqaa'id badan xunxun bay markaa leeyihiin shiicada haaliban hadda eeraan iyo ciraaq iyo khaliijka markaa joogtaa haalibkood waa raafida caqaa'id badan oo kufriya ah, oo gaalnimo ah bay leeyihiin hadday tahay istiqaasada amwaadda hadday tahay xabaalaha loo xajinaayo hadday tahay gowracyada wax loo gowracaayo nadarrada loo nadraayo wakadaa inay qabaan ayaa la mid ah inay a'immada ahlubeytku ay qaybka og yihiin caqaa'idooday ka mid tahy caqaa'iddooda waxaa ka mid ah a'immo labiyo tobana ayay u qabaan imaamiyaal inay yihiin marka a'immada waxay ka aaminsan yihiin inay qaybka og yihiin yaclamuuna maa kaana wamaa yakuunu bay ku leeyihin wixii hore u dhacaya waxa dhici doonaba waa og yihiin kutubtooda muctamadka agtooda ka ah ayaynay ku taallaa oo ay saasi ku qorantay kitaabkooda ay yidhahdaan alkaafi iyo kutubtooda kale la midka ah kaafigu waa kitaab ay la tartansiiyaan bukhaariga ay yidhahdaan kitaab xadiis laga qoray waa kitaabka ugu sixada badan marka bukhaarigu ahlu sunnaha ugu jiro ayuu noogu jiraa bay yidhahdaan waxaasuu haddana qorayaa kutubtooda kalena waa qoraan waxaas dee qaybkana ilaahay baa la gaaraa wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa hu qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah waxaa ka mid ah caqaa'idda xunxun ee gaalnimada ay aaminsan yihiin qur'aanku inuu muxaraf yahay oo la beddeley oo shuyuukhdooda mid ka mid ah wuxuu qoray faslu lkhitaabi fii taxriifi kitaabi rabbi alarbaab kitaabka qur'aanka in la beddelo la taxriifiyey ayuu kitaab ka alifay waxay leeyihin qur'aanka wax badan baa laga dhimay bay leeyihin oo laga xadfay waxay yidhaahdaan suuradihii aalubeytka iyo fadligooda iyo ka warramaayey qur'aanka waa laga saaray bay yidhaahden abubakar iyo cumar iyo saxaabada kalea sheegaysaan baa ka saartay oo waxyaalaha aaminsan yihiin saas aawadee waxaa jira bay yidhahdeen qur'aanu faatima oo waxay yidhaahdeen faatima waxay akhrin jirtay qur'aan ka akhridaan ee labanlaab uga badan ka akhridaanna aan xaraf kaga jirin hadda xaraf qur'aanu faatimay ku magacaabaan waxay yidhahdaan alimaamu almuntadar imaamka khuraafada ah ee ay sugayaan ay leeyihiin laba boqol iyo lixdankii markay hijiriyadu ahayd ayuu dhuuntay dhuumashadii buu weli ku maqan yahay waana soo bixi doonaa waa koob iyo toban qarni in ka badan ayuu godgelay bay yidhahdeen yaa imaamkaasi markuu soo baxo ayuu yeedhin doonaa bay yidhaahdeen waxay laga saaray isaga xafidsan markaasuu imlaynayaa yeedhinayaa bay yidhahdeen saasaa aawodee ibnu xasmi markay munaadaroodeen nin kiristaan oo bob ah oo wadaaddada kiristaanka ka mid ah ayuu ibnu xasmi wuxuu ku yidhi kitaabkiinnu waa muxaraf sidaas aawadee laguma kalsoonaan karo waa la beddeley injiishaaladin u haysannaa sidii ilaahay ku soo rogay ma aha waa muxarafoo waa la beddeley markaasuu bobkii wuxuu ku yidhi inkaba shiicadu waxay tidhaahdaa kitaabkiinnu waa muxaraf oo waa la beddeley wuxuu u jeedaa raafidada markaasuu ibnu xasmi wuxuu ugu jawaabay haaulaa'i laysuu bimuslimiin kuwaasi muslimiin ma aha waa gaalo gaalo waxay naga sheegtana warkooda naloo qaban maayo marka raafidadu calaa kulli xaal waa dad aad u khubasa ah caqaa'id badan oo aad u xunxun bay leeyihin khumayni waa shaykhu raafida fii hada alcasri raafidada sheekheedii weeye casrigan ahlucilmiga qaarkoodna waa ku gaalnimo xukmiyeen oo waxau yidhi ina lia'immatina maqaaman laa yabluguhu nabiyun mursalun walaa malakun muqarab waxa uu yidhi imaamyaalkayaga waxaa u sugnaaday derajo nebi mursala iyo malak muqarabi toonna aanu gaari karin ayaa u sugnaaday waxaa la yaab leh nimanka caqaa'iddooda iyo khufsigooda intaa yar aynu sheegnay ay ka mid yihiin ayse ka badan yihiin kufriyaadkooda iyo waxyaalahooda kale xunxun dadka ammaanaaya ama koolkoolinaya ama diin inay faafinayaan ku sheegaya ama diin inay u nusraynayaan ku tilmaamaya ayaa aad iyo aad u la yaab leh odhanaayana markaa laysu dhoweeyo yacni markaa oo ha laysu keeno ahlu sunnaha iyo shiicada ataqriib bayna asunnati waashiica yacni waxay isu iman karaanna ma aha waayo waxyaalaha caynkaasay koobsadeen iyo waxyaalo kaleoo la mid ah oo badan oo diinka islaamka ka hor imanaysa diintii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam lagu soo dejiyeyna aan shaqo ku lahayn oo badan ayay markaa aaminsan yihiin oo qabaan kana diin yeelanaya marka in la yidhaahdo madaahibul arbaca ay la mid yihiin ee laysu soo dhoweeyo sida dadka qaarkood ay cabbireen oo ay yidhaahdeen kutubna ka qoreen waa arrin markaa baatila wey ama qaarkood ay ammaaneen shaykhu raafida fii hada alcasri oo khumayni ah ay ammaaneen ama ay ammaaneen kuwa isku magacaaba xisbullah waa raafido caqaa'iddaa xunxun aynu sheegnayoo kufriga ana waa aaminsan yihiin waa qabaan marka ammaanta kuwa la ammaanayo waxaa ama keensaday jahli diinta islaamka laga jaahil yahay ama inxiraaf laga inxiraafay macan labadaa mid unbaa keensatay aljahmiya qolada jahmiyada la yidhaahdo waxaa loo nisbeeyaa jahm ibnu safwaan nin la yidhaahdo ayaa loo nisbeeya waxaanay qabaan fii baabi sifaat waxay ka qabaan tactiil oo ilaahay sifaatkiisa kuma sifaynayaan sifooyinka uu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam ilaahay ku sifeeyey kuma sifaynayaan waxayna leeyihiin sifaatka in ilaahay loo sugaa waa tashbiih ilahay khalqigiisa lagu shabahayo marka nusuusta waxay sugtay bay diidayaan jahmi ibnu safwaanna waxaa u sheekh ahaa jacdi ibnu dirham jacdi ibnu dirhamna waa ninkii sifaadka ilaahay bacdi ka mida markuu inkiray yacni la dilay oo khaalid ibni cabdillahi alqasri oo markaa waali ahaa oo amiir yacni ciraaq xukumo ahaa uu dilay khaalid ibni cabdillahi alqasri oo markaa waali ahaa ayaa dilay waxaanu ku dilay jacd ibnu dirham waxa uu yidhi ina allaha lam yattakhid ibraahima khaliilan walam yukallim muusa takliima aayaadkii qur'aanku beeniyey waayo allah wuxuu yidhi wa kallama allaahu muusa takliima markaasuu jacd ibnu dirham wuxuu yidhi ilaahay lama hadlin muuse la hadal lama hadlin ibraahiimna khaliil kama dhiganin sidaasuu jacd ibnu dirham yidhi marka aayaadkii qur'aanka u beeniyey ilahay wuxu uhi watakhada allahu ibraahiima khaliila marka aayadaha markuu beeniyey yacni waa la dilay madhabkii waxa qaaday baatilka ahaa jahmi bnu safwaan waana faafiyey isagu dabeedna ka caanbaxay dabeedna isagaa loo nisbeeyey jicadiyo lama odhanayo jahmiyaa la yidhi waayo ahlubidaca ama madhabkoodiiyo nixladooda bidcada ah ayaa loo nisbeeyaa ama ninka waxa weeye bidcada hoggaamiyaha ugu abaa loo nisbeeyaa qaarkood waxaa loo nisbeeyey bidcadii ay ku dhaceen lafteedii alkhawaarij bidcadii khuruujka ahayd baa loo nisbaynaya alrawaafid saas la eg alqadariya saasi i laeg almurji'a saas i la-eg almuctasila saasi i laeg qaarkoodna waxaa loo nisbeeyaa raggii markaa bidcadaas ugu yeedhay ee ku baaqay ayaa qaarkoodna loo nisbeeya waa sida jahmiyada iyo firaq badan oo kaleba magacyadii raggooda markaysaga loo nisbeeyo sida waxaa firqadaha khawaarijta qaarkood loo yidhaahdo najadaat qaar loo yidhaahdo azaariqa yacni waxa weeye waxaa loo nisbaynayaa magacyadii raggii ee bidcada hogaamiyaha ku ha jahmi ibnu safwaan laftiisa waa la dilay marka laba baab baabka sifaadka sifaadkii waa inkireen asmaadiina waa inkireen oo tasmiyaad bay ku awiliyeen xagga iimaankiiyo kufrigana waxay ka ahaayeen murji'atun ghulaah waa murji'atljahmiya ay ahaayeenoo qaar irjaaga ku talax tegey bay ahaayeen waxay qabeen iimaanku inuu ahaa macrifo keliya gaalnimaduna inay tahay jahli keliya oo ilaahay la garan waayo iimaankuna macrifatun billaahi faqad inuu yahay fa kullu man carafa allaah fa huwa mu'minun kaamiluliimaan bay qabaan jahmiyadu ku kastoo ilaahay garanayaa waa muumin iimaankiisuna waa kaamil waa dhammaystiran dee waana baatil adilladay ka hor imanaysa waayo fircawnba isagoo ilaahay garanaya ayuu haddana gaal ahaa ibliis isagoo ilaahay garanaya ayuu gaal ahaa ilaahay wuxuu idhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulman wa culuwa ilaahay wuxuu idhi qaala laqad calimta maa anzla haؤulaaءi ilaa rab الsamaawaati wاlardi basaa'ira wa inii la adunnuka ya fircawnu mahbuura marka macrifadyaday xaasil tahay ay haddana gaaloobeen fircawn iyo ibliisba saas aawadeed in badanoo yuhuudi iyagoo garanaayo nebi maxamed sala allahu alay slam inuu nebi yahay ay haddana ka gaaloobeen ayay haddana ka gaaloobeen wakada kufaartii quraysheed bacdi ka midii nebiga waa garanayeen nebinimadiis laakiin cinaad iyo madaxadayg ayay uga kufriyeen uga gaaloobeen marka jahmi ibnu safaan laftiisa waa la dilay amiir la yidhaahdo salmu bnu axwas ayaa dilay marka nimanka eh, ahlulbidaca ru'uusta ka ah bacdi baa saas yada ah waagii hore loo laayay oo loo dilay ee bidaca sharkoodu badan yahay ee ama gaalnimada dadka ugu yeedhaya saasaa loo dilayay bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waxaa loo dilaya gaalnimo bacdu ahli cilmina waxay yidhahdeen waxaa loo dilayay lidafci sharrihim waxaa dhici karta waxay la yimaadeen kufriba ha ahaatee iyadaan caynan loo gaalaysiinayn haddana waxa weeye in loo dilo yacni si sharkooda loo daafaco waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu ku sheego majmuucu fataawaha hadalkiisu siduu ugu sugan yahay waa siduu markaa waxaga tilmaamay oo maadaama ifsaad markaysaga wadaan oo dadkii diinka ka saarayaan oo ay dalaal iyo baadi dadka ugu yeedhayaan yacni markaa sida loo dilaya waa saas waayo saa'ilkii horarka ahaa ee muslimka naftiisa iyo maalkiisa ugu yimi ayaa inuu dilaaba ay bannaanta bal saa'ilkii marka waxa weeye diinka markaa weeraraya horarka ku ahaa ka warka ee dadka doonaaya inuu diinka ka saaro saas aawoodee waxay gelaysaa bay bacdu cilmi yidhahdeen min baab alxiraaba waxay noqonaysaa ifsaadkii yacni ruuxa lagu dili karaayo noocaasoo kaley noqonaysa min ajli dalika katabna calaa banii israa'iila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiica laba shay baa la dhigay waa inuu naf dilo iyo inuu fasaad sameeyo marka labadaa midnaba ciddaan samayn oo cismadii iskaga sugan dilista la dilaa inay ka dhigan tahay dadka arlada ku sugan dhammaan in la wada dilay marka waxaa laga fahmayaa in labadaa mid walba loo dili kara bay yidhahdeen culammadu waana sida a'immada qaarkood iyo culamada qaarkood ay ka deliishadeen almuctasila iyaga waxa weeye sheikhu waa ku dheeraaday usuushoodana waa ka warramayaa marka dib waxaynu ugu dhiganaynaa mawdica uu usuushooda kaga warramaayo alqadariya qadariyada waxaa ku caana ah nufaatu alqadar kuwa qadarka diidaaya qadarkuna waa in afar umuurood la sugo in ilaahay wax walba oo dhici doona inuu wax walba ilaahay ogaa wax walbana og yahay cilmiga ilaahay caamkaa ah in la sugo shayga labaad wuxuu yahay qoraalka uu ilaahay ashyaada dhici doonta uu qoray ilaa yowmi alqiyaama oo wax kastoo dhici doona ilaa yowmi alqiyaama ilahay waa sii qoray shayga saddexaad wuxuu yahay waa doonitaanka uu ilaahay doonay ashyaada dhacaya inay dhacaan uu doonay oo qadar ahaan u doonay shayga afraad ee qadar koobsanaya waxay tahay waa abuuritaanka wax kastaba uu ilaahay abuuray oo ay ka mid tahay afcaasha addoommada yacnii inuu ilaahay abuuray marka lqadar marka leeyahay qadarka in la rumeeyo ama qadarka in la sugo waxay koobsanaysaa in marka afartaa umuroodba la sugo oo la ictiqaadiyo inuu ilaahay wax walba ogaa wax walbana og yahay wax ka qarsoonna aanu jirin jumlatan waa tafsiira inuu ilaahay wax kastoo dhici doona ilaa yowmi alqiyaama inuu sii qoray awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu ktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama sida xadiiska imaam axmed wakhayruhu soo wariyeen uu sheegaayo ee nabiga ka sugan sala allahu alayh wasalam inuu nabigu yidhi wuxuu ilaahay abuuro waxa ugu horreeya qalinka dabeedna markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi qalinkii qor markaasuu wuxuu yidhi ilahayow maxaan qoraa markaasuu ilahay wuxuu ku yidhi waxaad qortaa wax kastoo jiri doona ilaa yowmi alqiyaama qor markaasuu dabeedna qalinkii qora waxaa soo gelaya mashii'ada uu ilahay ashyaada doonay wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah yacni ma doonaysaan wuxuu ilaahay doonay mooyaane wax kale dooni maysaan yacni wax kastaad doontaan ilaahay horuu qadar ahaan u doonay inaad doontaan buu doonay wax kastaad samaysaanna waxaa ka dhalanaysa ilaahay qadar ahaan buu u doonay inaad samaysaan waatuu ilahay yihi walow shaaa allahu maa ashrakuu wamaa jacalnaaka calayhim xafiidaa marka khayr iyo sharba waa soo gelaysa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih sida xadiidka cumar bnu ku soo aroortay ee muslim saxiixa ku wariyey waxaa kaloo qadar ka mid ah inuu ilaahay afcaasha dhacaysa inuu ilaahay abuuray ee aan addoommadu ficilkooda abuuranayn ay allah keliya wax abuura wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar yacni wax kasta ilahay isaga abuuray allahu khaaliqu kulli shay hal min khaaliqin hayru allah wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun adillo badan baa sheegaysaa inuu ilaahay wax kastaba abuuray marka qolyaha qadariyadu ee qadarka diidaa waagii hore waxaa jiri jiray qolo cilmiga ilaahay dafirta laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen waagii dambe way inqiraadeen kuwii cilmiga ilaahay dafiri jiray waxaa ka mida ah culamada saa cabirtay inay inqiraadeen oo dhammaadeen alimaamu nawowi culamada qaarkood na waxay yidhaahdeen kuwa cilmiga dafira waa yaryihiin bay yidhahdeen ay ka mid yihiin culamo nawowi ka dambaysa almuhim a'immadii hore waxay odhan jireen sida imaamu shaafici wakhayruh khaasimu lqadariyata bilcilmi fain in aqaruu khusimuu wa kafaruu qolada qadariyada waxaa kula doodaan cilmiga ilaahay ashyaada ma ogaa intaynay dhicin ka hor ise ma ogayn fain in aqaruu khusimuu hadday qiraan cilmiga ilaahay waa laga qaalib noqdo waa laga guulaystay waa xujadii waa laga gacan sarreeyey waxaa laazimaysaa inay inta kalena sugaan qadarka baaqiga kalena inay sugaan wa ilaa kafaruu hadday cilmiga qiri waayaan way gaaloobayaan bay yidhahdeen a'immada shaafici iyo culamo kaleba saas yada abay yidhaahdeen waxaa weydiisaan ilaahay ashyaada ma sii ogaa intayna dhicin ka hor mise ma sii ogeyn hadday yidhahdaan ma sii ogeen waa gaalo way gaaloobeen hadday yidhahdaan waa sii ogaa dee hadduu sii ogaa mamnuuc ma noqonayso eh, inuu sii qoray iyo inuu doonay mid walba marka laazim waxaa ku noqonaysa baaqiga kalena inay sugaan marka muctasiladu fii baabi alqadar waa qadariyo xagga ictibaarka qadariya ka yihi waata xadiis lagu soo wariyey alqadariyatu majuusu hadii lumma culamada qaarkoodna mawquuf ahaan bay u keeneen ama u soo wariyeen qaarna marfuuc baabay u soo wariyeen bacdu ahlicilmi oo sixadiisa ka hadlayna waa jiraan laakiin bacdii soo dhoweeyaa jiroo taxsiiniyey alqadariyatu majuusu hadihi lummati fain mariduu fala tacuuduu qadariyadu waa ummaddan majuuskeedii hadday bukoodaan ha soo booqannina hadday bukoodaan ha soo booqannina bacdu ahlicilmi jabriyada qolada la yidhaahdo lafteeda qadariyaday gudageliyaan oo waxay dhahen qadariyada waxay u qaybsantaa laba qaybood qadariya nufaa iyo qadariya muhbita qadariyo qadarka diidaysa iyo qadariyo qadarka sugaysa marka waxay yidhaahdeen jabriyada laftoodu waa qadariya qadarka sugaysa oo isbaatkii qadarka ay sugaysay ku talax tagtay marka ictibaarkaas iyaguna qadariya ku yihi waxaana la yidhahdaa jabriya oo ba'da waa la reebaa allahuma ilaa in qadariye lagu daraayo mooyaane haddii qadariye lagu laca lagu cadfo waxay ahlucilmiga qaarkood yidhahaen min baabi alisdiwaaj in waxa weeye la xarakeeya ba'da si qadariyatun wa jabariyatun laysu waafajiyo lilisdiwaaji iyadu waa jaa'is bay yidhahdeen laakiin asaalatan waa jabriyatun murji'adu iyaga laftoodu waa anwaac laakiin waxa weeye dhammaan waxay ka saarayaan acmaasha iimaankay ka saarayaan bacdigoodna ziyaado kale sii darayaanoo waxay ka saarayaan odhaahda iyo camalka labadaba iimaankay ka saarayaan qaar kalena acmaal quluubkana waa ka sii saarayaan marka nusuusta wacdiga sheegaysa ballanqaadka janno la ballanqaaday ayay iyaguna ku talax tageen waciidkana waa ka indhalaabteen waxay liddi ku yihiin khawaarijta oo khawaarijtu waxay eegtay uu nusuusta waciidka iyo goodiga sheegaysa kuwa wacdiga sheegaya iyo jannada la ballan qaadayna waa ka indhalaabteen qoladana waa lidkooda oo waxay eegayaan nusuusta wacdiga iyo ballanqaadka janno sheegaysa kuwa naarta iyo gooddiga sheegaysana ma eegin marka qolana waciidkay ku talax tagtay oo waa khawaarijta iyo muctasilada qolana wacdigay ku talax tagtay iyo wa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk